أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتغن يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waaya waxaan kusoo jirnay kitaabkeena qadru nada maanta waxaan qaadanaynaa insha allahu tacaalaa darsigii soddon iyo afaraad ee kitaabka qadriga qaala almusanifu raximahu llah wa minhu lmunaadaa sharaxa wuxuu sheikhu ku yidhi raximah llahu tacaala wa min almafcuuli bihi mafcuulu bihiga waxaa ka mid ah intee mafcuul buu soo sheegaa horta kam almafcuulu bihi waalmafcuulu lmutlaqu waalmafcuulu liajlihi waalmafcuulu fiihi waalmafcuulu macahu shantaas wey soomaa wa minhu waxaa ka mid ah ay wa min almafcuuli bihi mafcuulu bihiga waxaa ka mid ah almunaadaa munaadaha ka mid ah wadaalika munaaduhu inuu mafcuulka ka mid yahay waxay ku dhacday li'anna qowlaka warkaaga ah yaa cabdallaahi ahi soo ma jeedid warkaaga yaa cabdallaahi ahay asluhu waxaa weeye qawla soo ismigii anna maa yaa yaa lama diyaargaroomiyaa weli ma haysaan miya mala socotaan lianna qawlaka qawla maxay tahay ismu anna soo maa isimkii khabarkiina meeyi mara yaa hay yaa kale yaa kale lianna qowlaka yaa cabdallaahi ahi hee casluhu asalkiisu adcuu cabdallaahi cabdallaahi baa u yeerayaa wey soo hesheen asluhu cabdadcuu cabdallaahi saasay sida markaad tirahdo yaa cabdallaah markaad tiraahdo asalkeeda wuxuu ahaa adcuu cabdallaahi warkaama ku dhaca horta saasuu horta asalku ahaa fa xudifa alficlu ficilkii ayaa markaa la tuuray wa uniiba yaa yaa oo xarfunidaana waxaa bedel looga dhigay canhu canil canilficli ee bedel ka noqoto warkaama ku dhaca horta yaa waaya intaa marka wuxuu rabna ku fahamsiiyo ujeedka mafcuulu bihiga loogu daray ujeedka munaadaha loogu daray mafcuulu bihiga warka waa ku dhacay soomaa nasbu lmunaada wainamaa yunsabu mudaafan ka yaa cabdallaahi aw shibhahu ka yaa xasanan wajhuhu wayaa taalican jabalan wayaa rafiiqan bilcibaadi wayaa khayra min zaydin aw nakiratan hayra maqsuudatin qawli acmaa yaa rajulan khud biyadii yacni ana almunaadaa munaaduhu innamaa yunsabu waxawaa la kordhigaa lafdan lafdi ahaan baa la kordhigaa fii alaai masaa'ila saddex masalo saddex mas'alo ayaa munaadaha munaadaa mansuub loo yidhaahdaa ceeraabtaa la siiya waa saddexdee talow axadu ixdaaha waxa weeye an yakuuna mudaafan inuu yahay hee mudaafka qowlika adhahays wey yaa cabdallaahi wa yaa rasuulallaahi adhahays qwlshaacimarka yaa rasuulalah munaadaa mansuub magacaasa qaadanaysaa munaadaa waxay qaadanaysaa munaadaa mansuub wa qowli shaaciri ayaa alaa yaa cibaadallaahi qalbii mutayamuun biaxsani man sallaa wa aqbaxihim baclan ayaa alaaho yaa cibaadallaah qalbi qalbigeegu mutayaman mid la dulleeyo wey u dullaysan yani qalbiga dallalahu lxubbu baa laga wadaa jacayl baa dulleeyey alaahow yaa cibaad allaahi qalbi qalbigeegu mutayaman mid mid magaranaysaa ee la dulleeyoo la haysto wey biaxsani man mid dartiis midkan ugu wanaagsan dartiis sallaa tukada yacni cibaado sameeyo wanaagsan oo qurux badan oo habaysan oo wa aqbaxihimna ah midka ugu xun baclan nin ahaan yani wuxuu leeyahay nin akhdal baa tiriyey gabayganu nasraani weeye akhdal marka gabar buu tilmaamayaa wuu leeyahy gabadhaasaa ah qalbigay qaadatay ninka gabadha qabana wa aqbaxihim baclan weeye nin ahaan asagaa ugu xun sa inuu ku dhuhuu rabaa marka marka muxuu ka daliishanayaa yaa yaa cibaad allaah yaa cibaad allaah soo jeedid waa kordhigayaa athaaniyatu waxa weeye an yakuuna shabiihan bilmudaafi inuu yahay isimku hee munaaduhum shabiih bilmudaaf mudaafka mid caliyow mudaafka mid hee hay mid u eg wa huwa shabiih mudaaf xaa la yidhaahaa waa matasala waa wuxuu la xiriirsado bihi kaa shay-un baa la xiriirsanayo min tamaami macnaahu macnihiisa idleynayo dhammaystiraya wahaadaa midka ah wahaadaa kan alladii kaasoo bihii ee ku sugnaatay attamaamu ee ku sugnaatay imaa an yakuuna inuu noqdaa imaa an yakuuna yani wuxuu noqon karaa isman isim buu noqon karaa marfuucan godano bilmunaada uu faacil u yahay ka qowlikadhas yaa maxmuudan mid la ficluhu la yaa goday ficluhu maxamuud baa goday soo ma jeedi yaa maxamuuda mid la mahadiyey keliyam lagu joojin karaa yaa maxaa dhammaystiraya macnihiisa yaa ficluhu marka ficluhuna way godan tahay marka shayga wax dhammaystirayaa dhowr xaaladood midkood way inuu godan yahay oo uu goday hee munaaduhu warkaa waa ku dhacay soo maahan labo wayaa xasanan wajhuhu wayaa xasana midka uu wanaagsan yahayoo wejhu wejigiisu wejhuna waa godan tahay soo ma ah yaade yaa guday xasan baa guday wayaa jamiilan midka uu qurux badan yahayow ficluhu ficilkiisu mid qurux badan yahayo wayaa kahiiran biruhu wanaagiisu midkuu badan yahayo aw amase mansuuban bihi inuu kordhigo yaa wax kordhigaya munaadihi ka qawlika dhahs yaa taalican jabalan aw majruuran ama inuu hoos dhigan yahay bikhaafidin mid hoos dhigay kaasoo mutacalliqin ku xidhiira bihi hayee bihi munaadaha ku xidhiira yaa rafiiqan bilcibaad mxay ku tacalujinaysaa aljaaru walmajruur mutacalliqaani hee birafiiqan soo maa birafiiqan baa biyaaba ku wayaa khayran min zaydin soodma qorna qaar buu ka goonayaa wayaa khayran midka ma garanaysaa ka khayr badanoo khayr asalkeeda waa soo sheegna muxuu ahaa akhyar buu ahaa xudifat ilhamsatu likasrat listicmaal sharna maxeed asharun beh ashar marka khayr iyo shar baa lagu soo arooriyay warkaa kudhacay soomaa marka khayr waa tafdiil weeye waaya wayaa khayran midka ka khayr badanow min zaydin ka khayr badanow aw amase tanaan ugu cusube macduufan inuu yahay mid lagu cadfay calayhi cala almunaadaa lagu cadfay qabla annidaa'i intaan loo yeedhin ka hor ka qawlika weeye yaa alaaatan wa alaaiina soddon iyo saddexdaanow fii rajulin qolo samaytahu aad magacaabayso cid aad la hadlayso wey markaa cid aad la hadlayso way markaa leedahay soddon iyo saddexdaanow aa u jeeda wey rajulka markaa rag buu ka wadaa waayahay waayahay la soco la soco wuxuu ku yidhi alaatatan wa alaaiin waa shabiih bilmudaaf oo seeba ku noqotay waaya xaashiyada oo aluusi wuxuu leeyahay alaatatan wa alaaiina waa shabiih bilmudaaf waaya horta shiikhu muxuu ku yidhi markii hore intaan marka hore alaatan wa alaaiin marka hore soohaas kama ahayn intaan cidba loo yeelin intaan yaaba la raacin soo alaatan waalaaiin ma ahayn marka meeshuu ku leeyahay macduufun waa mid lagu cadfay alayhi calaa alaaatin lagu cadfay qabla nidaa intaanba loo yeelin ba ku cadfanayd marka waa ku dhacay soo muxuu meesha ka saaraya markii loo yeedhay kadib ah lagu cadfay buu marka waa ku dhacay soo waaya marka waxaa lagu yidhi alaaa way kordhigan tahay ilaa hadda shabiih bilmudaaf buu ku wadaa waa bay alaaa u kordhigan tahay waxaa la yidhi alaaa waxay u kordhigan tahay yaah faliannahu shabiihun bilmudaaf mudaafkiiba way ekaatay koow min xayu xaggay u ekaatay min xayu ana athaanii tan labaadoo alaaiinta ahi min tamaami alawali bay dhammaystiraysaa warkaa mid dhaca horta alaa maxaa kordhigay shabbahatil mudaafa maxay uga ekaatay in alaaiin ay u baahan tahay si macnaheeda ay u dhammaystiranto koow waaya sababtuna waxa waybi lianna atasmiyata waa sharax kan arinaya dhagahaas maxaa udhegeyso lianna atasmiyata maadaama magacnimadu waqacat ay ku dhacday bilkalimatayni labada kelmadood maca xarfi cadfina isagoo uu la socdo marhaada haaulaa'i alaaatun waalaauun soo la dhihimayo yah alaaatun waalaauuna ee magac baa looga dhigayaa marka wuxuu yidhi magacannimadan alaatu alaauuna ah waqacad bilkelimateen oo isla socda yah bay ku dhacday koow oo yaa u dhexeeya maca xarfil cadfina uu u walamaa kaana xarfulcadfi markii xarfu cadfiguna yaqtadii uu keensanayay macduufan wa macduufan soo ma keensanayo haddii wow la keeno muxuu u baahan yahay macduuf iyo macduufan caleyh wax lagu soo xiro sooma baahna markuu keensanayay wa huwa isaguna bimansilati alcaamili sidii ficil oo kale buu u dhaqmayaa ka annahu waxaaba moodaa inuu noqday bacdu ismin ism qeybtiis oo camila fii aakhara ku camalfalay fa ashbaha markaasna u ekaaday daariban zaydan soo ururi warka marka muxuu ku yidhi maadaama wowdan meesha taalla ay keensanayso macduuf iyo macduufu calay alaaiinna ay u baahan ay u baahan tahay alaaiin yaa labadoo la isku darayna cidda loogu magacaabayo alaaatan wa alaaiin la dhahayo intaasoo dhan markii la isku daray waxay u ekaatay aariban zaydan garana marka kordhigeedii alaaiinna maxaa u kordhigteen wa amaa nasbu alaaiin alaaiinna waxaa loo kordhigay fa bilcadfi calaa alaaa ayadan ag lagu cadf alaaa ayadan lagu cadf taas ayadan kordhigtay warkaama kudha cabdul maxaa kordhigay alaaada in lagu cadfay waaya waaya saasuu <coughs> marka kugu cadaynayaa sheikhu wuxuu ku yidhi maadaama alaatan waalaaiin baahi ay ka dhaxayso in macnaha isu dhammaystiraan ah shabiih bilmudaaf halkaas ayay kasoo kasoo gashay warkaa ma ku dhaca horta saasay marka ku noqonaysa saasaa alaaatan loo yidhi athaaliu nooca saddexaadii dammul xarfi idiin qoryahaas maxay idiin qoraya wax badan baa ka maqan haa wax badan baa keega ka maqan waaya athaaliu miya an yakuuna waa inuu yahay nakiratan nakira waa inay tahay waxa la kordhigayo mansuubka ah nakiradaasoo hayra maqsuudatin aan hee loo qastin ka qowli acmaa sidii kii indhoolaha oo kale weya eh, isagoo yidhi yaa rajulan war ninow khud biyadii gacantay qabo inna olama jeedo xaggaasuu taagaya war ninoo gacantay qabo war ninoo gacantay saasuu iska leeyay miyuu waxa u jeedaa cid gaara marka uma jeedo waaya wa qowli shaaciri weeye fayaa raakibaan imaa caraata faballiqan nadaamaa yamin najraana anlaa talaaqiyaa wuxuu yidhi fayaa raakiba midkan safarkaayow kan safarka ahow imaa caradta haddaa caruud tagto caruud waa maka iyo madiinaya haaraheeda haddaa caruud tagto haye imaa caradta ay atayta alcaruud wey ama curuud haddaa curuud meesha la yidhaahdo tagto oo maka iyo aaggeeda weeyaane fa balliqan gaarsii oo gaarsii nadaamaaya labadeedii saaxiib oo mid najraana joogay allaa talaaqiyaa wax kulmid ahi lanaa anaga nooma sugnaan saa gaarsii wey fariintaa hee iga gaarsii buu ku yiri fariinta iga gudbiyo iga gaarsii fa balliqan gaarsii nadaamaaya labadeedii saaxiib maxaan gaarsiinayaa yaa anlaa talaaqiyaa wax kulmid ahi lanaa anaga hee anlaa talaaqiya aliftaa dambe ilaaq weye anlaa talaaqiya weye ismulaa weye mamnuuya cala alfati fii maxali nasbin lanaana markaas waxay noqonaysaa khabar baa u keenaysaa warka waa ku dhacay soomaa anlaa talaaqiyaa fariintaa u dir buu ku yidhi nimanyo waaya marka muxuu ka dariisanaya yaa raakiban cidna oo lama jeedo asagu hal hebelkan oo lama jeedo hadalbuu caan buu ka dhiga qofkii socdow waa qof unbuu ka hadla sheegaya soo maa wataa ayaduna <coughs> baawlmunaada sogmicigu binaau lmunaada xaggaas idinka tamaleynaya soo maa waalmufradu lmacrifatu soo maa yaah waxaasoo dhankaygu waa ka boodi والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين يستحق wuu mutaystaa almunaadaa cidda loo yeerayaa albinaa'a mabni bay noqotaa wey mabniyun calaa baa la dhahaa markii la ciraabayo biamrayni laba arin markii la helo kow ifraadihii yahay wa tacriifihi iyo inuu hee eh, macrifo yahay wanacni waxaanu ka wadnaa bilifraad ifraad waxaanu ka wadnaa allaa yakuuna waa inuusan ahayn mudaafan aw shabiihan bilmudaaf inuusan ahayn mufradu musanaya jamac maahee waa maa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf aan ahayn koow wanacni bitacriifihina waxaan ka wadnaa an yakuuna inuu yahay muraadan bihi mid loo qastayo mucayanin an yakuuna inuu yahay muraadan bihi mid loo qasdayo inuu yahay mucayanan oo gaarana inuu yahay la tacyiiniyo la gaar yeelay sawaa'an waxaa isku mid ah kaana ha ahaado macrifatan macrifa ha ahaado qabla nidaa'i dhawaaqa ka hor ka zaydin wa camrin oo kale aw macrifatan ha noqdo bacda nidaa'i markii loo yeelay oo muxuu macrifo ku noqonayaa bisababi liqbaali calayhi xaggiisa in la qaabilay karajulin wa insaanin yaa fahmay halkaa halka yaa fahmay mase masalo cusub maa masalo cusub maahee hab cusub buu u dhiga wuxuu ku yidhi goorma ayaa munaadaha mabniyun calaa dhihi karnaa laba xaaladood laba shardi markuu helo markuu mufrad yahay macrifana yahay markuu mufrad muxuu ka wadaa mudaafa ah inuusan ahayn shabiihna ahayn sooma ahayn macrifana muxuu ka wadaa yani wuxuu ku leeyahay shayga munaadaha noqonaya oo macrifada laba midkood wey markiisa hore inuu macrifo iska ahaa markiisa horeba hee hadda zayd oo kale soo macrifo ma calam ah marka hore macrifo ahaa calam ahaaba amase marka hore macrifo ma ahayn laakiinse markii loo yeeray ayaa la aqoonsada saasuuna ku noqday macrifo labada jeer marka maxaa ka midaysan yihiin inuu macrifo yahay ama mar hore macrifo iska ahow ama markii munaadu laguu yeeray hee macrifo noqo hadda rajul miyaa la yaqaanaa lakiin markaan dhaho yaa rajulu ninow markaan dhaho muxuu noqda inaa u jeestay oo iqbaalay oo aa u yeedhayoo ma garanaysaa buu muxuu ku noqday macrifo lam yakun macrifatan qabla nida warkabaa ku dhacay soomaa amaa zayd yaa zaydu kaana macrifatan qabla nida warkabaa ku dhacay soomaa baarak allahu fiikum intaa inuu kudhuhu rabaa marka marka labadaa shardi laga helo ayaa maxay noqonaysaa mabni noqonaysa rajul fa idaa wujida haddii la helo fil ismi laga helo haadaanil amraani laga helo istaxaqa wuxuu mutaystay isimkaas an yubnaa in lagu bineeyo calaa amaakii yurfacu lagu goda jira bihii isaga low kaana hadduu ahaan lahaa mucrabana ahaan lahaa maba ahee low hadduu ahaan lahee mucraban hadduu ahaan lahaye maba ahee lowda maxaan soo dhiganay sheega hadda low mucraban maxaa ka baxay macnaha kaso baxay muxuu yahay lam yakun mucraban baa ka baxaysa waa fahamsan ay laa yakuunu mucraban baa ka baxaysa waaya taquulu waxaa dhahaysaa yaa zaydu bidammi wayaa zaydaani bilalifi wayaa zayduuna hayeh bilwaabi qaala allahu tacaala yaa nuuxu yaa xarfu nidaa nuuxu munaada mabniyun cala adammi fii maxalli nasbi qad jaadaltanaa waa naga doodbadisa wey dood baana la furta wey dood yaa nuuxu qad jaadaltanaa kadibna fa akharta jidaalanaa soo yaa jibaalu buurow awibii la celiya tasbiixda la akhriya la celceliya tasbiixda wey macahu maca sulaymaana dayrana meel soo socd kaga deliishan doonaa hadda muxuu deliishaday keliya yaa jibaalu soo jeedid yaa jibaalu waay marka yaa jibaalu ciraabi ka dhaan intaa marka kasoo baxay wuxuu ku yidhi idaafatu yaai lmutakalim ila lmunaada munaadihii meesha yaalay yaa lmutakalim rarraacsiiye haye matniga faslun wataquulu waxaa dhahaysaa yaa hulaamu bialaai yaa hulaamu wayaa hulaama wayaa hulaami baad dhihi kartaa wa bilyaai fatxanna waa ku dhihi kartaa wa iskaanan bilalifi halkaas darbaaduun sharaxa ka dambeeya idaa kaana haduu yahay almunaadaa haduu yahay mudaafan haduu yahay warkaama ku dhacay ilaa yaailmutakalimi loo idaafeeyey ka hulaamii oo kale jaaza waxaa ku bannaan fiihi hulaamida waxaa ku bannaan sittu luqaatin lix luuqadood lix siyaabood baa u dhihi kartaa ixdaaha waxaa ugu horeeya yaa gulaamii biihbaati ilyaai saakina ya reeban inaad sugto ya reeban hee inaad sugto ka qowlihi tacaalaa yaa cibaadi laa khawfun calaykum lyowm laa khawfun calaykum lyowm yaa cibaadi addoommadeediyow laa khawfun wax cabsiiha calaykum korkiina ma ahan alyowma maanta haye yaa xarfu nidaa cibaadi munaada mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi almaxduufati liltakhfiif meeshan asal yaa baa ku jidha oo dee ina yaa ku jira maxaa kuwa caddaynaya waa sax maxaa kaloo kuu caddaynaya shiikha daliilkiisa yaa hulaamii buu daliil kugu keensada dee muxuu daliil ugu keensada yaa maxamuud muxuu daliil ugu keensada yaa hulaamii marka yaa hulaamiya yaa cibaadii waa inays yeeshaan soo maa macnua ina fahamta marka yaa cibaadii weeyaano takhfiif baa yaada ka jaray warkaa ma ku dhacay yaah waaya marka waxaa lahaysaa munaadaa mabni munaadaa mansuub wacalaamatun fatxatun muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi manaca min duhuurihaa ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba munaada mudaaf wayaau lmutakalimi lmaxduufati litakfiifi waa mudaafun ileyh warkaa ma ku dhaca laadaasna waa xarfu nafyin laadaas maxaa dhigi kartaan laba ciraadood baa siin kardhaan haye haye sii laba ciraadood dhaqsada ana hadda sheegay laa xarfu nafyin qof mubtada marfuuc calaykuna waa khabar haye ciraab kale ma siin kardhaan haye laa allatii tacmalu camila laysa masiinka dhaan maxaa dhigirta laa naafiyatun tacmalu camalah laysa tarfacu lsma watansibul haya khawfun ismu laa marfuuc calaykumna khabar ka soo baxaya warkaama ku dhacay athaaniyatu waxaa weeye buu yidhi yaa ghulaami inaan dhaho bixadfil yaai saakina yadii inaan tuuro yadii rabnay baan tuuraya warkaama ku dhacay wa ibqaa'i lkasrati kasrana waan deynayaa daliilan calayha xaalay tahay marka tanaa daliil calayhaya soo ma jeedid ti horeyaadu way ka maqnaydoo khifa ee ku jidhe qaala allahu tacaala yaa cibaada addoommadeediyo fattaquuni iga cabsadoo magaranaysaa isaka ilaaliyaani weeya marka tanna ciraabta caadigeed baa saaraysaa waaya yaa maxaa ahayna hadda yaa ulaami yaa ulaami ahaalisatu waxaa weeye dammul xarfi xalkaasuu kitaabkayga u booday athaalisatu waxa weye dammul xarfi xarafka in la godo alladii xarafkaasoo kaana ahaa maksuuran mid hoos dhigan liajli yaaina u hoos dhigan aslan fiili yaa ulaami mi'da in la hoos dhigo maxaa keena horta yada marka maadaama ya meesha laga tuuray hoosdhiga keentayna hee ka daba tuur maxaa soo haray markaa miim godmiimkana buu yidhi godmiim waxaan haysaa eh, markaa yaa hulaamu wahiya lugatun daciifatun waa luqa liidata weya buu yidhi xakow min kalaamihim warkoodii xakow way soo wariyeen min kalaamihim warkooda ah yaa ummu laa tafcali saasay soo wariyeen buu yaa ummu laa tafcali marka ciraab caadiyaa saaraysa yaa ummu munaadaa mansuub calaamatun fatxatun muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi lmaxduufati litakfiifi saasaa dhahaysa caadi icraabta caadiga soo garamays waquria waa la akhriya qaala rabbixkum sooma ahayn waxaa la akhriya bidami qaala rabbuxkum baa la ahriyabaa araabicatu waxaa weeye maxaa yaa ulaamu yaa ulaamii yaa ulaami yaa ulaamu intaa yada ku tacalluqda ya baa joogta yadii baa la tuuray kasradii baa laga daba tuuray warkama ku dhacay araabicatu waxa weye yaa ghulaamiya bifatxilyaai in la kordhigo qaala allahu tacaala qul dhe nebi yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ilaahay ha ka qowsanina raxmadiisa yaa cibaadiya soo ma jeedid yaa yaa cibaadiya marka taasna waa iska caadi ciraabteedu <coughs> yaasna mudaaf iley markaa alkhaamisatu waxa weeye yaa ghulaamaa biqalbi alkasrati hoos dhigii allatii hoosdhigaasoo qablaliyaay yaada la ka horeeyey yadii almaftuuxata ee korka dhigneed fatxatan in loo rogay akaa macnaheeda fiiriya maxaa dhahaysaa biqalbil kasrati kasradii in la rogay allatii kasradaasoo qabla yaa yaada ka horaysay yadii almaftuuxata ee korka dhignay tee buu sheegayaa yaa buu sheegayaa fatxada miimka saaran kasradaas fatxatan u maxaa soo baxay markaa markii la rogay dee kordhigii ya baa ishelay soo qulaamaya baa soo baxday qulaamayana ma soconayso maxaa la sameeya markaa fatanqalibu lyaau alifan ba u sabab litaxarukihaa wainfitaaxi maa qablahaa soo jeed sarfi buu gala qaala allahu tacaala yaa xasrataa calaa maa faradtu fii janbillaah yaa xasrataa alla shallaytadadiyey calaa maa shay aan ka shallaytoonayo faradtu aan ku gabood faray fii janbillaah ilaahay daacadiis marka yaa xasrataa yaa xasratiya buu ahad buu ku yidhi kaasaa tidii ta laga dhiga markaasaa yaadiina maxaa loo rogay alif loo rogay markaa yaa xarfunida xasrataa munaadaa mansuub وعلامة فتحة مقدرة على ما قبل الألف المنقلبة إلى الياء kadibna xasrata mudaaf walalifu lmunqalibatu min alyaai hee mudaafun ilayhi mabniya cala sukuun fii maxali kitaabkankii ka horeeyana miyuu ahaa ceraab kalena oo kusoo dhigna dib ha lagu laabto wayaa asafaan calaa yuusufa kaas asaadisatu waxa weeye buu yidhi yaa hulaamu weeye yaa hulaama bixadfi lalifi aliftii in la tuuro markaa alifti tuur aliftii hee in la tuuro wa ibqaa'i lfatxati fatxadana in la daysto daliilan xaalay tahay calayha calal alifi ma la socotaan yaa la socda waaya ka qowli shaaciri weeye walastu biraajicin maa faata minii bilahfa walaa bilayta walaa lawani walastu maaha biraajici mid kusoo ceshanaya maa faata minii wixii iga tegay bilahfa yaa lahfa yaa lahfa waa ii sheeg yaa lahfa waa qofka qalbiga markuu gubanayo yaa lahfa yani qalbiga gubanaya wixii iga tegayo marka micno soomaaliya ma jire bilahfa ay yaa lahfa dheh waa bilaytaayhe fadxada saaran baa waxay caddaynaysaa meeshan alif ya laga soo rogay in ay ka maqan tahay marka lahfa waa munaadaa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa maa qabla alalifi almaxduufati almunqalibati min alyaai warkaama ku dhaca yaah lahfa mudaaf waalif lmaxduufatin hee wa qowlii aanku yidhi wataquulu yaa ghulaamu bihalaa ay bidamilmiimi oo mu ah wa fatxihaa oo ma ah wa kasrihaa oo hee mi ahna qad bayantu waan tawjiiha daalika waa soo fahfahyasumuusohahayn haalian idaafatu yaai lmutakalimi ilaa abin wa umin hadda yaa mutakalimka maxaa la raacinayaa abyo um baa la raacinayaa ila soco wyaa abati wyaa ummati yabna umma wayabna cam bifatxin wakasrin wailxaaqi alifi awliyaai lilwalayni qabiixun wlaakhirayni daciifun aan faahfaahina marka idaa kaana haduu yahay almunaadaa almudaaf ilalyaai aban oo umman hadda maxaan kasoo hadlayna shay munaadaayoo ya raacday wuxuu doona ha ahaado ayankan soo maa hadda kii yaad raacaysaa muxuu noqday ab iyo um noqday jaaza waxaa bannaan cashru luqaatin lix luqaa kuu bannaan asitulmadkuura lixdii aan soo sheegnay sheega bal ummada ku xisaabi haye yaa ummii yaa ummi yaa horta israac yaa ummu yaa ummiya yaa ummaa yaa umma intaan waa kugu bannaan tahay afar ku darso buu ku yidhi ixdaahaa tan koowaad waluqaatun arbacun oo ukharu ibdaalul yaa'i taa'an maksuuratan ibdaalul yaa yaada in loo bedelo taa'an maksuura ta u bedel oo tada maxaa lagu bedelayaa mubaalaqa ku jidha baa dhaheen mubaalaqo baa ku jidha xeeldheeraansho haa yaa ummati hooyooy wey xeeldheeraasha ku jira marka muxuu yidhi taa u bedel hayee markaa u bedesha taadu maxay tahay de taa nooceeya taa'an maksuuratan taa hee hoos dhigan u bedel wa qara'a sabcatu maa cadamna caamir fiihi yaa abati sooma jeedi yaa abati bay akhriyeen buu ku yidhi shiikhu maxay akhriyeen yaa abati <coughs> waaya yaa abati <sighs> oo oh, abati garanay ta adaya baa loo bedelaya kasradan ti la saaray xaga laga keenay waxay dhaheen lianna alkasra ciwadun can ilkasrati alatii kaana yastaxiquhaa maa qabla yaai mutakalim qabla yaa mutakalim markii ummii sooma ahayn yaah markii yaada aad turtay yaada taaba ubdisay soo maaha maxay noqon ummi may noqonaysa umma yaa ummati ummiti meeshu dha la yidhaahdo yaa abii sooma ahayn haya yaa abii maxay noqonaysaa aaba bay noqonaysaa soo maahan ilmakat aabaati bay noqonaysa maahan marka wuxuu ku yidhi kasradan ta'da la saarayaa ciwad waxay ka tahay cani ilkasrati allatii kaana yastaxiquhaa maa qabla yaa ilmutakalim yaa ilmutakalimkan ta'du badashay yaa naa'imu istayqid yaa ilmutakalimkan ta'du badashay markuu joogay bacda maxaa saarnaa kasro soo ma markii biyaadi meesha laga saaray meesha maxaa yimi aaba baa timide marka hoos dhigii xaggaa oolay ayaa maxaa ka taabay buu ku yidhi bedel waa cibadun hayeh can ilkasrati alatii kaana yastaxiquhaa maa qabla yastaxiqu faacilkeedii meey kaana yastaxiquhaa maa qabla mefaacilkii yastaxiqu maadaade ahde kaana uu ahaa yastaxiquha mid u mutaysto maa qabla yaai mutakalim warkaa ma ku dhacay halkaa markasaa la soco taas horta xaggaasaa geesi buu ku yidhi yaa abati marka ciraabta cadiya baa saaraysa haddee abati waa aba mudaaf abati munaada mansuuba calaaha maftaxatun muqadaratun calaa maa qabla hee calaa maa qabla taa'i lmunqalibati min alyaa baa dhahaysaa caadi ciraab caadiyaa saaraysaa athaaniyatu waxa weye ibdaaluhaa taa'an maftuuxatan ta' fatxiyeysan inaad ka dhigto wa bihaa qara ibnu caamir marka soo reeba soomaan yaa abata dheh buu ku yiri markana maxaa dhahaysaa yaa abata dheh waaya yaa abata baa dhahaysaa buu ku yidhi waaya athaalihatu waxa weeye buu yidhi yaa abataa inaad tidhaahdo bitaa'i iyo waalalifi wa bihaa quri'a shaadan abati baa ladaba socdaa yaa abati baa marna maxaa la akhriye yaa abati marna maxaa la akhriye yaa abata marna maxaa la akhriye yaa abataa wabihaa quri'a waa nashaad buu yidhi oo abataa in la yidhaahdaa waa hawl adag weeyaan xaggaas sababtu waa abataa loo yidhi maxaa weye sababta baldhigayso loo yihi abataa waxaa la yidhi abataadu bilifbitaa'i walalifahi ta'da garanayso maa ayada maxaan idha aya taada maxayd he ibdaal maxay ka tahay waa la hurdaa saaka maxay ka tahay yaada soo yaa umutakalin bay ka tahay ta'du soo maa aliftan laftigeeduna waxaa la yidhi waa ciwadun yaa waxaa dhahaysaa alalifu waa munqalibatun can ilyaai ya ayaduna bedel ka tahay marka meesha maxaa isugu yimi laba hee laba bedel ah oo yay bedel ka yihiin yadi ta aduna yada bedel ka tahay aliftuna saasaa marka shaad loo yiri macnaa ina saa u fahamtaa marka waa fahamta soomaa mid kasii daran baa soo socota araabicatu waxa weeye yaa abatii yaa hee abatii oo bitaa'i weliyaa tii hore haysanay ahayd laba bedel sooma ahayn tanna maxaa meesha isku yimi ta iyo ya ta'du iyo bedel ka ahayd yaad yadina meeda waa joogtaa waa mushkila qaran weeye soo maa maxaa yeelay maxaa meesha kulmay waxaa kulmaa dhahaysaa jamaca bayna alciwadi waalmucawadi canhu maxaa kulmay alciwad bedelkii iyo walmucawadi canhu kii laga bedel qaataa kulmay warkaa ma ku dhacay waaye marka ayadan tanaaba sii adag marka muxuu kusii dara fiiri wayanbaqii waxaa habboon allaa tajuusa inaan lagu banaysan aysan ku bannaan ilaa fi daruurati shicri mooyaane meel kal loguma arin karo buu ku yidhi baasha baashan hee meel kale ha ku akhrin buu ku yidhi warka ku dhacay waaya almunaada almudaafi ilaa mudaafin ilaa yaai lmutakalim munaadaha inta aan ku darna yartaa waidaa kaana hadduu yahay almunaada mudaafan ilaa mudaafin ilaa ya mutakalim eeg yaadakan ku xiga ya ma wato laakiinse miduu u idaafaysanyaha muxuu sii wataa ya wata saa u fahan tusaale ka yaa ulaama ulaamii ulaam mudaaf haye ulaamiin ulaamiin mudaaf haye yaaun mutakalimna lam yujis xaaladaasoo kale lam yejus ma bannaane fiihi dhexdiisa ilaa ihbaatulyaai maftuuxa aw saakina yada meesha taa ihbaatulyaai maftuuxatan aw yaa ulaama ulaamii yaa ulaama ulaamiya mid kale ma jidha buu ku jira warkama ku dhacay ilaa mooyaane in kaana ibna ummin aw ibna cammin meeshaas ulaama ulaamiya inay tahay ibna ummi iyo ibna cammi mooyaane markaa fajuusu fiiha ku bannaan arbacu luqaad baa ku bannaan ayagana fatxulmiimi hayeh wa kasruhaa hayeh yabna hayeh yabna umma kow soo ma ahan waa fatxulmiim wa kasruhaana yabna ummi waqad quricat isabcatu bihima fii qowlihi tacaala qaala bna umma ina alqawma sadcafuuni yabna umma laa ta'hud bilixyati haddii yabna ummi la dhaho waa la iska caadi waa la fahmayaa ciraab caadiya qaadan kartaa haddii yabna umma la dhahana qaar baa yidhi ibna umma hamsata cashar sida loo cilaabiyo mamniyun calaa fatxil jus-eyni baa la dhahaya lakiinse waxaa ka fiican la yabna umma caadiya loo cilaabo oo yabna umma asalkeed wuxuu ahaabe yabna umma soo umma madan soo dhigan yaa ghulaamaasu ma jirin yabna umma oo aliftii laga jara weye bay yidhaahdeen saas daraaddeed cilaab yabna munaada masuuba calaamatna mudaaf uma mudaaf ilay mansuub mudaaf ilay majruur kasrat muqadara calaa maa qabla yaa mutakalimi munqalibati hee calaa maa qabla alalifi lmunqalibati min alyaa calaa maa qabla alalifi almaxduufati lmunqalibati min alyaai warkama ku dhacay leenkaasaa marsiinaysaa aaliat waxa weeye ihbaatulyaa yaada in layska daayo oo la yidhahdo ka qowli shaaciri yamna ummii maxaa soo bartay yamna umma yamna ummi yabna ummii soo ma gelishid yabna ummii wayaa shuqaa'iqa qalbii anta khallaaftanii lidahrin yabna ummii ina hooyo wayaa shuqayiqa qalbii qalbigae kii laga jarayo anta adigu khallaftani waxaa iga tagtay lidahrin sadiid xilli adag baa iga tagtay waraabicatu waxa weye qalbul yaay alifan yada alif urog ka qowli heeye yabnata camma la taluumii wahjici <laughs> yabnata camma qad asbaxta umulkhiyaari tadaci calaa haye beedka intiis hor muu idiin qorayaa yah yabnata cammaa ina adeertayay laa taluumi ahay canaanane wahjaci iska seexo maxay canaananaysaa wey canaanta intay kala yadhaysta he heede ka seexo meesha weyaan meesha hee ka seexo falaysa yakluu canka yowman mudsi intaasa la socota yabnata camila talumi wahjaci falaysa yakluu canka yowman mudjici yabnata cammaa ina adeertayay laa taluumi ahay canaanan wahjici iska seexo falaysa yakluu ma marnaanayo canka xaggaaga yowman maalinna mudjici jiifkaygu yacni dhinacaaga ka kici seexo weeye haayaga shakina wa haataani luqataani qaliilataani fi listicmaal xagga isticmaalka waa ku yaryihiin baa layidhi hada bilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin